بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay fasalkii ugu dambeeyey abwaabu الsalaa oo ah janaasadii axkaamteeda calaaqaya xiriirna baabu salaad kale leh salaada meydka lagu tukanayo iyo axkaamteeda iyo shuruudeeda oo mualifku si kooban sidii caadada kutubta mukhtasaraadka lagu yaqiinay uu u soo qaatay marka intaanan bilaabin cumuuman waxaan dhihi lahaa qofkii axkaamu اljanaa'is <clears throat> wax badan faahfaahinteeda doonaya kitaabkan qiimaha badan ee asheekh maxamed naasirudiin alalbaani axkaamu ljanaa'iza ama kan asalka ama kan talkhiiska ah hadda midkii u fududaada ha akhriyo mualifku wuxuu yihi faslun wayalzamu waxaa laasima fi lmeyiti qofka geeriyooday geeridiisa waxaa ka dhalata oo ka waajibta arbacatu ashyaa afar arrimood afartan arrimood isagii waaba geeriyooday oo waajib kuma aha laakiin dadkii ka dambeeyey ee muslimiintahaa bay waajib ku tahay ha la sii kala xigo oo budigaha loo sii kala ahaado oo ahal iyo qaraabadu kow ka noqdaan dadka ay ku waajibayso laakiin meyd muslima ah hadduu geeriyoodo afar baa ka dhalatoo ka waajibta hadba qofkii hawshaa ka soo bixi kara dadna ugu xiga ee uu gaari karo baana laga doonayaa arrimahan inuu sameeyo midka koobaadi waa qusluhu dhaqitaankiisa meydkii in la dhaqaayo waa waajib haddii aanay ahayn xaaladaha laga soo reebo ama meydka laftiisaba wax in la dhaqa diidaya qaabkeeda aanu u dhimanin wa takfiinuhu in la kanfaa waajiba hadba wixii loo heli karo oo hantidiisa iyo raasamaalkiisa uu ka tegay intaan deyn iyo dardaaran bixinin kharashkeeda laga goynayo haddii loo wada waayana hadba wixii loo helo inta ay asturtay qarisana waa lagaga dadi oo gaar ahaan dhinaca madaxaa inta dambana wax kale haddii loo waayo koloo caws lagu dado waa la dadayaa wasalaatu calayhi in lagu tukadaa waajib ah salaada janaasada ee sifadeedu inoo iman doonto wa dafnuhu in la aasaa waajiba arrinta mualifku sidaa uu duuduubay waxyaroo faahfaahinuu afarta arrimood mid waliba ka bixin doonaa laakiin si guud ahaaneed marka hore wuxuu ku yidhi wahnaani labo laa yugasalaani lama dhaqo walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukado laba sinfi ama laba nooc oo dadka ka mid ah dhaqitaankooda lama dhaqo lagumana tukado labada salaada dhaqitaanku iyo xukunkeeda iyo ku tukashadu waan tilmaami doonaa waxbay ku kala duwan yihiin laakiin waajib ma aha dhaqitaankooduna mashruuc ma aha inuu yidhaahduu rabaa midka koowaadi ashahiidu oo qofka ku dhintay ee lagu dilay fii macrakati اlmushrikiin gaaladala lala dagaalamayo saa darteed shahiidku markii ereyga la iطlaaqayo laba macnaa loo isticmaalaa midna darajo uu leeyahay aakhiri iyaa laga hadlaa de shuruudii waxay ku xihan tahay uu nabigu yihi calayh الsalaatu wasalaam man qaatala fii sabiili اllaahi wallaahu aclamu biman yuqaatilu fii sabiilih qofkay daacadiya dhab ka tahay ilaahay dartii ka tahay waa uur iyo qalbi wax ku jiro ilaahay baa ogay haddii shardigaa laga heluu darajaad helaa qofkii haddaba maydaanka mucarakada ku geeriyooday shahiidka darajadaale ma yahay asalku haa haddii aan maanic ka hor istaago la arag maaniciyo wax ka hor istaagayaay ma jiraa allaahu aclam saa darteed adugu xukumka adduunyadaee kaala xiriira unbaadunbaad fulin kartaae aakhare ilaahay agtiisa hebel inuu darajaad ku leeyahay maadaama dagaalkii gaalada uu ku dhintay arinta arrin adiga kuu taalla ma isaga iyo rabbigiiba u taallaa laakiin waa un calaamad khayr loo rajaynayo iyo inuu noqdo dadka darajooyinka helay inuu ka mid noqdo waana sida asalku ee haalibka ah dadka muslimiinta ee jihaadka iyo macrakada mushrikiinta ku dhinta laakiin innaga waxaa naga khuseeya hadda taas maaha taasi waata lbukhaari iyo baabka ay u sameeyeeno baabun hal yuqaalu fulaanu shahiidun oo iska masala fiqiya oo khilaafiya ah waxaa inaga khuseeya xukumka labaad ee shahiidka lagu loo isticmaalo sida meydka loola dhaqmayo dhaqitaanka iyo salaada gaar ahaan labadaa maxaa lagu samayn shahiidka lama dhaqo mana bannaana in la dhaqo oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo guud ahaan ha la dhaqa yidhi meydka oo saxaabada qaar ku yidhi ikhsiluuhu bimaayin wasidrin qaarna markay gabadhiisii tii dhimatay zaynab yidhi ummu cadiye isagoo la hadlay iqsilnahaa dhaqa meydkana la dhaqi jiroo sunnada nabiga ahay calayhi salaatu wasalaam ninka shahiidkaa ah isaga waa la mamnuucay in la dhaqo macnaheedu in la dhaqo waajib ma aha maaha ma bannaana ninka shahiidka macrakada gaalada iyo muslimiinta dagaalkaa ku dhintay in biyo la taabsiiya ma banaana xataa hadduu janaabo qabayoo la ogaa axaadiis badan baana ku soo aroortoo nabigu calaih isalatu wasalaam dagaalkii uxud markuu dhacay dadkii muslimiinta ahaa ee goobtaa lagu laayay wuxuu mamnuucay in la dhaqo amara an laa yuqasaluu inaan la dhaqin buu amar ku bixiyey waxaa kaloo nabigu uu amray amara an yudfanuu bidimaa'ihim dhiiggooda ha lagu aasa buu yidhi yaan laga dhaqin dhiigga xikmadda iyo sababta loogu aasayana nabigu waa sheegayoo qofka sidaa ku dhintay qiyaamada wuxuu iman doonaa wa jurxuhu yascabu damaa allownu lownu dami wariixu riixu lmiski buu yidhi wuxuu iman doonaa isagoo dhiiggii ka burqanayo baa qiyaamada lasoo saari doonaa ilan isagu ku dhintay cumuumkii xadiidkii muslim wariyena waa kii ah yubcasu lmaru calaa maa maata calayhi qofku wuxuu ku dhintay baa lagu soo saari dhiiggaasi marag iyo markhaati buu u noqon qiyaamada madashaa qof kastoo arkabana wuu garan qofkan qof naftiisa ilaahay dartii u soo bixiyey inuu yahay midabkuse waa dhiig caraftiisuna cadarka ugu odgoon badanee miskigaad moodaa buu yidhi haddaba mas'aladaasi waxay caddaynaysaa waxaa matlab sharcigu doonayaa in dhiiggiisa uu la godgalo dhiiggiisa in lagu aaso haddii dhaqitaan la ogolaadana dhiiggii fadiilada iyo ajirka iyo shahaadada iyo markhaatiga u ahaa baa la dhaqayaayoo meesha ka baxaya marka haddaba ninka shahiidulmacraka ah lama dhaqi kara isaga biyaha u dhowaynin agtiisana ha marin wasiqtu dhiciskana alladii lam yastahilla aan dhawaaqin saarikhan xaaluu yahay mid qayliyaya ilmaha caruurta ee dhiciska ah ama dhashayna haddii uu meyd ku soo baxo iyo haddii aanu ku soo bixin labada xaalay u qaybiyaan ilmuhu haddii uu bannaanka yimaado haddii uu bannaanka yimaado oo uu soo baxo isagoo dhaqdhaqaaq muujinaya noloshiisa lagu garto dhawaqu qasab ma ahane hadduu wax haddii uu neefsada neef la arkayo inuu noolaa markuu soo baxay la ogaado ilmaha waa lagu tukan jawaazan laa wujuuban waan ka hadli doonaa dhaqitaankuna qabayskii iyo dhaqitaankuna salaaduu taabicu yahay walidaalika xaafid ibnu lmundir raximah اllahu tacaala wuxuu soo guurinayaa culimmada muslimiintu inay ku ijmaaceen ilmuhu hadduu banaanka usoo baxo inuu nooli nolol iyo astaanteed lagu arko in lagu tukanayo ilmahaas oo sidii qof weyn loola dhaqmayo allahuma salaaduse waajib maaha saan dib ka tilmaami doono haddaba ilmihii yaraa ee dhiciska ahaa een ku soo dhalanin nolole isagoo meyda soo baxay ilmaha isna dhaqitaankiisu waajib maaha laakiin waa muxtaramo waa la aasayaa salaadiisu ma waajibba ilmaaan qaan gaadhin salaad lagu tukadaa waajib maaha waan arki doonaa masaladaa waa masalada dhaqitaanka waxaa kaloon la dhaqaynin haddii uu tacaduru lkasli jiro in la dhaqa hadday mutacadir noqotay suurageli weydo asbaabo badanoo tayamumka bannayn jiray baa keeni kara waxaa dhici karta inaan biyoba lahayn oo meydkii biyo lagu dhaqaa haddii la waayo maxaa la samayn booraysi iyo gebagabaysi baa lala aadi waxaa dhici karta xaaladda meydku uu ku sugan yahay inaan laba dhaqi karin qofkii dab buu gubtay mudduu meel ku xirnaayoo guri buu keligii ku dhintay oo qofkiiiyo jirkiisii googo-ay baa la arkay cudur iyo xanuun jirkiisa googooyey baa ku dhacay asbaabo lamidoo oo dubkii haddii la taabtaba wuu ku soo raacayo googuhi baa jirta miyo la marin karin kaana baabu tayamumi yatacaduru lmaai baa la geyn waxaa kaloo ka mida ah, hadday qof dumara tahay ninkeedii ina la waayo dumar dhaqana la waayo wa cinda shaaficiyatina maxaarim raga la waayo waa loo gebagabaynaya rag ajaaniba dhaqi maayaan wa caksu daalika waa sidoo kale nin baa ku dhintay dumar dhexdood xaaskiisi iyo maxaarimna uma joogaan dumarka ajnabigihii maryaha ka dhigoo dhaqan la dhihi maayo isagana waxay yidhahdeen waa loo gebagabayno isagana sidoo kaleeto waa un la-aasi xaalaadna waa xaalaad maanic sharciga uu yaallo biyaa la waayey meydkii baan laba taaban karin ciddii u dhaqi lahayd baa la waayey baabu tayamum baa lala aadi qolana waa qoladan qabays dhaqitaankiina laga dayn tayamumna aan loo dhoweynaynin oo sidooda lagu aasi amaa salaada uu yidhi laguma tukanayo ninka shahiidka ah inaan lagu tukanin waa mashruuc laakiin waa lagu tukan karaa oo nabigu shuhadaa uxud kuma tukanin laakiin sideed sano kadib buu qubuurtoodii intuu tegey kalmuwadici lahum si isagoo macsalaamaynaya ayuu ku tukaday shuhadada wuxuu kuma tukanin markaan leenahay min xayu ljumlaan u jeednaa wailaa xamse wuu ku tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam say riwaayaad badan tilmaameen haddaba shuhadada in lagu tukada waajib ma aha waana lagu tukan karaa ilmaha yarka ah inta aanu qaan gaadhin da-du dooniba ha noqdee ilmaha yararkeen qaangaarka ahayni in lagu tukada waajib ma aha oo haddii isagoon lagu tukanin la aasa lama dambaabin nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa geeriyooday wiilkiisii ibraahim siddeed iyo toban bilood buu jiray wuu aasay salaadna kuma tukanin janaazaah wax janaaso ahna kuma tukanin hadda innaga haddii ilmo la aaso oo qofkii lagu tukan waayo dadkii iyo masaajidkii inuu coloobo taloobaa laga yaabaa nabigu arrinta xasan wuxuu wiilkiisii uga tegay oo tusayey ilmaha yar in lagu tukada inayna waajib ahayn laakiin haddana in lagu tukada waa la ogol yahay oo xadiidkii imaamu muslim uu warinayay caaisha radia allahu canha wa ardaaha waa kii ay lahaydee tilmaamaysay wiil ilmo yaroo reer ansaareed oo geeriyooday baa nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam markii qabriga loo waday caaisho waa kay leedahay tuubaa lahu ilmahani jannu iska leeyahay cusfuuru min casaafiri iljanna shimbirta jannada daaqaysu iska noqon riwaayadka qaarkood waxay tihi lam yaqtarif suu'an weligiiba dembi ma gelin nabigu intuu soo fiiriyo caaishay aw hayra daalika ama hadalkaa waxaan ahayn dheh markaasuu nabigu wuxuu u raaciyey markii dambena inuu yidhi ilaahay jannada dad buu u abuuray wahum fii aslaabi aabbaa'ihim dadna naar baa loo abuuray iyagoo dhabarka aabbahood ku jira walow xadiidkan sixadiisa culimo badan ay dood iyo nizaac ka kiciyeen oo xaafid ibnulwasiir kitaabkiisa cawaasimta iyo meelo badan rag badan ay ka doodeen axkaamu atfaal marka laga hadlayo haddana xadiidku waa fii saxiixi muslim caruur yar yaroo nabigu waa lagu tukan karaa uu yidhina sunankay ku soo aroortay sidaas darteed oo xadiidka jaabiri ah ilmaha laguma tukanayo wuxuu tilmaamayaa طفل laa يuصلىa عalayhi ay wujuuban amaa jawaaزan waa loogu tukan karaa taasi waa salaadii iyo dhaqitaankii lasoo reebay meydka see loo dhaqayaa afarta waajibka ahayd dhaqitaankaa kow ahaa wayugasalu lmeyitu waa la dhaqayaa witran tiro isdheer saddex jeer shan jeer toddoba jeer ama ka badan watarkaasaa lagu wadayaa wayakuunu waxaa ahaanaya fii awali guslihi dhaqitaanka ugu horeeya sidrun caleenta gobka geedka gobka la yidhahda caleentiisaa lagu dari ama wax booskii sii galoo sida saabuunta oo jirka nadiifiyaa lagu dari wa fii aakhirihi halka ugu dambaysee qabayska dhaqitaanka ugu dambeeyana shay-un wax unbaa loogu dari oo min kaafuurin waxyaabaha cadarkee ududgoona halkan waxay u sheegay saddex arrimood buu qabayskiisa ka sheegay dhaqitaanka meydka waajibkiisu waa wixii najaasiya in laga zuuliyo jirkiisana biyo camimo wada gaaro la mariyo sidii qabayskii waajibka ee qofkii xayiga ah wey sida wanaagsan haddii la rabana waa dhaqitaankiisa tiro isdheer in laga dhigo intanba waxaa uu asala xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam umu caiya uu amray gabadhiisa zaynabo inay dhaqaan oo wuhi iksilnahaa alaaan aw khamsan aw sabcan aw akara min daalika in ra'aytun saddex ama shan ama toddoba ama ka badan dhaqa haddii ay idinla qumanaato riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin umu tiri ay witran tiro isdheer baan dhaqnaa miyaa markaasuu wuxuu yidhi nacam haa tiradii isdheeraysiiya waxaan saddex idin idhi in afar ka booday shan u idhi in lixtaan ka booday toddoba u idhi inta kale ka qiyaastan wey hadalkaa waxay ka fahantay weligeed tirada kiska isdheer baa la rabaa markaasay sii weydiisoy tihi saas miyaad ka wadaa markaasuu yidhi haa saasaan ka wadaa haddaba witran in la dhaqaayo xadiidkaasay ku sugan tahay waxaa kaloo ku sugan xadiidka meydka marka la dhaqayo in looga bilaabo weysada oo waa uu ku leeyahay wabda'na bimayaaminihaa wa mawaadici اlwuduu'i minhaa dhinaca midigtaa loo hormarinayaaye meydka laakiin marka u horeysa weysaa looga bilaabi wixii iyo istinjadaa loo samayn weysadiibaa loo samayn kadib dhinaca midigtaan la hormarin dhinaca biixdaana wuu ka dambayn waxaa kaloo xadiidka laftiisa ku sugan in timuhu hadday gabadha daban yihiin in la furfuro hadday ninka waxoogay ama baashii xaraarta la dhihi jiray baadiyaha la saaran jiray ama jilka hadda magaalada lagu saarto ee timaha qallajeen mararka qaarkood biyuhu gelaynin haddii ay madaxa saaran yihiinna waa waxaa in laga saaro si biyuhu timaha si fiican ay ugu nadiifiyaan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waxay tilmaamay xadiidkii ummu fanaqadna dafaa'irahaa ama ra'sahaa madaxeedii dabnaabaa gabadhi la furfuray oo la dhaqay kadib marka la dhaqo bil waxaa sugan riwaayaadka qaarkood inay shanleeyeen oy timihii u shanleeyeen ruuxan si fiican baa loo diyaarinayaae tikhaantikiyo ina dhaafi maaha timihii markii intaa lagu sameeya dumar hadday tahay in saddex qaybohiro labada geesiya fooda gadaalna loo sii daayo bay sameeyeenoo saasaa wanaagsan iyadana in loo sameeyo dhaqitaanka intaa dhaqitaanka marka la sameeyo waxyaabaha kalee sunnada ee wanaagsan sidaa fiican marka loo dhaqaay waa dhaqitaanka la dhaqaya wax jirkii nadiifiyo oo wasakhda ka gooya oo saabuun camal ah ama saabuunaha in la mariyo xilligaa caleenta geedka gobka inta lasoo guro la yar tumo baa iyadu aburna way kicisaa jirkana si fiican bay u nadiifisaa weliba jirkana sibsib yaraha adag bay ka dhigtaa taana iyadana nabigu calayh salaatu wasalaam iqsilnahaa bimaain wasidrin buu yidhi biyo iyo caleenta geedkaas isugu dara halka ugu dambaysana wajcalna fi laakhiri minha kaafuuran aw shayan min kaafuurin bay riwaayaadku yidhahdeen cadar in la marmariyo hadda waayahan dambe markay dhaqayaan waxaa biyaha ay ku daraan dad badan aan arkay oo meydadka aada u dhaqa waxa inagu sunta daa sunta dharka aan u dhaqaano bahyaree kuuskuusanee cadi biyaha haddaad ku ridoy waxoogay ku jirto biyihii caadigahaa qabow baadan taaban karin biyihii qabow aadan la taaban karinba meydku biyaha kulul roona qofka meydka biyo kulul in lagu dhaqaayey waa laga fiican yahay haddaba biyaha taasay ku ridaan iyadaa waxay leedahay waxoogay bay leedahay waa taqaanaan urteeda waa taqaanaan meydkana waxyaabo shiir iyo waxbaa iman kara marka waxay u daneeyaan bay ugu yidhaahdeen markii biyaha lagu daree saa loogu shubo ninkii dhaqaya wax allaalay wixii shiir meydka ka imanaya soo gaaraya wuu istaagayaa tanaa qabsanaysa hawadii hadhowna cadar iyo waxbaa la marmarinayaayo biyaha loogu daryaaya jirkiisiiya kafanta loo marmariyaaba qofkii waxaa la rabaa in la hagaajiyo la sagootiyo dadka wadana waxay dhibsadaanna iyaga unan kaga iman wax isaga hadhow lagu xanto war qarmuunkiisa maarkaysa la yidhaahda ilan dadku hadhow waa la isdabaguraa soomaalidu erey waxay leedahay meelaha qaarkood waxay yidhahdeen markii qabriga la qodayo erayada la qaado waa taqaanaan sooma niman qabri qodayo iilka ku jira waxaad arkaysaa cayda afkooda ka soo baxaysa iyagiiba iscaayaya meydkaa la caayaya cidduu ahaabaa la caayaya haddiiba laysu helo dadkii iska maagaya dadka hadday ur iyo ruuxu qarmuuna tuugga inuu yidhaahdo baa dhici karta kii qarmuunaa marka arrimahaasoo dhani si aan meydka meel laga maaga iyo loo yareeyo baa loo samaynayaa bay culimmada qaar leeyihiin markaa kadibna meydkii intaa marka loo sameeyo dee wixii ka dambeeya kafankii in la geliyo wey saa darteed masaladii labaad baynuu gudbiyo wa yukafanu kafankuna waa waajib oo xataa ninkii muxrimka ahaa ee hashiisu aan ku xasuusiya markii cadarka la marinaya lagu darayo qofka muxrimkaa kuma jira isagoo muxrima dhintay oo ninkii hashiisu aynti ka dhacay luquntu jabtay xilligii nabiga geeriyooday calaih salaatu wasalaam wuxuu yidhi madaxan ayaan la dadin cadarkana ha laga ilaaliyo labadiisa goona ha lagu kanfo fa innahu yubcatu yowma alqiyaamati mulabiya aakhare waxaa la soo noolayn doonaa isagoo labayk allaahumma labaykada ku haya taas waa dhimashada caadigahe tan la daydayo ee la doondoona maaha xajka haddii aad tagtaan umanbaa u xajiya inuusan noqonin oo markuu soo socdo xoolihiisana wuu qaybin dadkiina wuu la soo dardaarmi kafankiisiina wuu soo qaadan hadafkiisaba waxaad moodaa xajku inuusan ka asixin hadduusan ku dhimanin wuxuu u yimid meesh dad badanna uu galaafan saa darteed wuxuu samayn ama bac ha qaato ama boorso madax gashado isagoo tabar daran inuu wuxun dhow sabab u noqda intuu ku kufo in la dul maro uu dhinto inuu qaato kuwaala hal marinaya wadaadadu way ficneed inay kaga hadlaan masaailkan isqarxinta marka laga hadlaya tasabub biqatli nafsi bisanaa lafteeda laga hadla waa ficlaan lahay muxuu samayn marka wixii buu la soo geli waa lagu dulkufi isagii keliya mee kuwa aan ogeyn baa ku turunturoono intay kufaan baa la dulmari iyagiina unbuu galaafani marka waxay arkaysaa marka qaato xaj kadib mid ooyaya anu inaan ku dhintaan meesha u imid wax iga dambeeyanu noqon malaha dadkii xoolihii waan qaybiyey ayaa qaybku yihahday horta marka mushkilada asiya ku badan tahay wadamada bangaladeeshiya bakistan iyo hindiya iyo arimaha dadka saa uga yimaada aada ugu badan oo waayeelka u badan rag iyo dumarba nin iyo xaaskiisii oo waayeelaysa soo kaxaysta waxaad arki ku soo talagalay meesha inay ku dhintaan ti nin raba inuu ku dhinta meesha seed yeeli adugu oo hir weyn oo soo kacay dada markuu arku isu dhigi waana tabardaraya si loo maro marka dad badan buu galaafano laga yaabo inaydan meyd ku istaagin weli idinkoo jabaraadka tuuranaya inaydan meyd ku dul soconin baa laga yaabaa marbaad ku qasbanaanoo meel laftaadiiba meelha u baxdaana nafba ku haysa marka ninka muxrimka ah madaxa la dadi iyo cadarka la marin kuma jiro ninkaa nabiga ala sl hadda madaxii qoorta jebisay buu amray kafankoo wakafinuuhu fii awbayhi labadiisa maruun ku kanfa buu yidhi haddaba qofka kafanku waxaa wanaagsan kafan jirkiisa camimayo wada gaarayo asturaya inuu yahay haddii la heli karo ama isaga xoolo kuwiisa ha ahaadaan ama qof kalaba ha ku sadaqaysto waxaa wanaagsan kafankaasi fii alaaثati aswaabin saddex mara inuu yahay oo biidin cadcad saddexda maree cadcadna waa kuwii nabiga lagu kanfay sala allahu calayhi waalihi wasalam ee nabigu ay caaisho lahayd nabiga ala waa lagu kanfay saddex maroo cadcad oo saxuuliye la yidhahdo meel saxuula la yidhahdo lagu sameeyey cumuumanna nabigu waa ku dhiirigeliye dadku kafanku inuu caddaado ilbisu biyaada min iyaabikum fa inahaa khayru iyaabikum wakafinuu fiiha mowtaakum dadkiina dhintayna ku kanfa buu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam laakiin maro kale haddii lagu kanfana kafankii waa asaxayaa waxaa wanaagsan kafanku inaan laga badbadinin oo la faanfaaninin oo wax aad qaali ah aan loogu kanfin wax caadi oo mutawasita sida fuqahada shaaficiyada qaar ay yidhaahdeenna imaamu nawowi oo kaleeta iyana daliil ma laha maryihii markuu noolaa uu xidhan jiray iyo noocii uu ka heli jiray ha loo xidho bay yidhaahdeen noocuu ka heli jiray ha loo xidho bay yidhaahdeen marka taasina wax daliila ma laho iska daciifa way laysa fiihaa saddexdaa kuma jirto loogu tirin maayo qamiisun qamiis iyo shaati midna walaa cimaamatun cimaamadna loo xiri maayo loogu dari maayo saddex maraa wanaagsan saddexdaa mara inay cadcad yihiin baa fiican inay jirka wada gaarayaanoo lagu duubaa fiican qofka meydka asaasaa ah loo kanfi haddii la waayo wax ku filan cid ugu deeqdana la waayo intay gaarto xagga madaxa koraa laga soo bilaabo baa lagu kanfi haddii ay laguhu banaanaadaan sidii shuhadaa uxudin dhacday oo muscab ibni cumayr iyo cabdulaahi ibni xaraam oo jaabir aabihii ahaa iyo kafan deeqaa la waayey lugaha geedka dhurbada la yidhaahdo ama idkharka la yidhaahdo baa lugahooda lagu daday ilaa jaabir lix bilood kadib aabbihii soo saaray isagoo sidii oo cawsi ku dadan yahay lugihiisa uu arkay waa haddii la waayo hadday intaa ka sii adkaato xaaladdu oy maryihii dharku yaraadana laba meyd hal mara waa la yskula duubi karaa hadday dan iyo tabari tiraahdo sida shuhadaa uxudin nabigu cala salaam uu sameeyey wayukabiru haddaba wax markii la kanfa kadib salaadii baa lagu tukan salaadiina waata wayukabiru calayhi wuu takbiirsanayaa arbaca takbiiraatin afar takbiirood ilaa sagaal baa la gaarsiin karaa laakiin riwaayaadka ugu badanee u mashhuursan afartaa weeyo waa salaadii nabigu najaashi uu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam afarta takbiirood ee janaasadu iyadoo ficli ay mutawaatir tahay ama qowl ahaan nabigu inuu u faray ma sugna allahuma ilaa fii riwaaya taalifo waxaa jirta abu nacaym fii akhbaari asfahaan uu ku sheegayo niman warkooda aan waxba lagu salayn karin ay keeneen waa riwaaya afcaashii nabigunbaa la soo guuriyey sal alه wasalam afartaa takbiirood dhexdooda waxbaa la aqrinayaa yaqra'u wuxuu aqrinayaa alfaatixata buu aqrin bacda aluulaa ragcadda hore kadib iyadana waxaa sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu bacda takbiirati اluulaa faataxada aqriyay oona xadiidii talxata bni cubeytuna cabdilaahi bni cawfin ee bukhaari wariyey wey taa way sugan tahay inta ka dambaysa sow ma aha wayusalii cala nabiyi buu ku saliyey sala allahu calayhi wasalam bacda athaaniyati takbiirta labaad kadib iyadana wax sariixoo cad looma hayee xadiid imaamu shaafici iyo nasaa-i wariyeen sheekh naasirna waa saxiix sanadkiisu uu leeyahay ee abi umaamata bni sahli bni xunayf baa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnada waxaa weeye imaamku inuu takbiirsado kadib faatixada takbiirta hore kadib akhriyo kadibna uu nabiga ku saliya sala allahu calayh wasalam marka salaada nabigu inay ku xigto halkaa waa laga fahmi karaa bay cibaaraadka dambe ee xadiidkaasna wayukhlisu ducaaa lilmeyiti fi takbiiraati albaaqiyatina waxay leeyihiin waxaa laga garan oo fiican oo munaasab ah ducadu inay israacdo oo salaa cala nabiy ayna soo kala dhexgelin nabiga marka lagu salinayo calayhi salaatu wasalaam salaatuljanaasana lagu jiro see loogu sallii wax siiqo oo waalido oo asaxday ma jirto oo salaatuljanaasa khusuuskeeda markii la joogo intaan ognahay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen aya siiqood nabigu ugu sallido baa kugu filan qaarna waxay yidhaahdeen siyaqii tashahudka ee salaada saa igu salliya nabigu uu yidhi tanna salaadahun bay ka mid tahaye qiyaasan cala almafruudaati waannawaafishi baa iyadana la raacinaya salaatu ibraahimiya siiqeedii ilaa toddobada ahaa mid kamiduhun ku akrita atixiyaadka ku akrido taa un raaci bay qaarna culimmadu leeyihiin laakiin waa masalo un si khusuuskeeda sida salaatu cala nabiyi loo akriya calaih isalaatu wasalaam aan daliil gaara lahayn wey wayadcu lilmeyiti wuu ducaynayaa bacda ahaaliثati takbiirta saddexaad kadib inxil meydka in loo duceeyana nabigaaba amray calayh salaatu wasalaam fakhlisuu lahu ducaa ducada u khaalis yeelo midka u duceeya nabigana ducooyin baa ka sugan calayhi salaatu wasalaam uugu ducayn jiray meydka laakiin baabka ducada maydka loo ducaynayaay ficilkii salafkii aimada markaad eegto waa baab maftuuxaho lafdi aan la dhaafi karin ma laha hadba lafdigii iyo qaabkii sidii kuu fududaata ama ilaahay kuu sahlo baad ugu ducayn muhimaddu waa duco khaalisaho daartaa uu guuray ee uu u wareegay ilaahi subxaana wa tacaala dhibkaada inuu ka badbaadiya khayrkeedana siiyo intaa weeye murtida loogu ducaynayaay laakiin khayrkii faahfaahintiisii iyo sharkii faahfaahintiisu waa mid waliba wixii u sahlanaada taasi waa dadka waaweyn ilmaha caruurtaa laakiin de isaga ilaah u dambe muqirata bni shucba wuxuu yihi ilmaha yaree dhiciska ah waa lagu tukanayaa wayudcaa liwaalidayhi bilmakfirati wاraxma labadii dhashayna dembi dhaaf iyo naxariis baa ilaahay loo weydiinayaa dembi iyo naxariis baa loo weydiinayaa culimmada fuqahada qaar bay waxay ku daraan ilmaha maadaama nabigu sheegay yaree dhashay ee kaa dhintay calayhi salaatu wasalaam maadaama nabigu sheegay inuu ceelalyo ku yaho kuu shafaacaya qiyaamada ducada waxaa loogu dari ilaahay ceelalyo wanaagsan inuuga dhigo oo shafaacadiisa uusan ka qadinin oo isaga hadhow kii u shafaaca uu noqdo kuwii axaadiisu sheegta ilaahi ha uga dhigana waad u ducayno nooc raxmadda ka midoo soo geli weye qaar yidhaahdeen fayaquulu wuxuu dhihi ducada ducooyinkani waa ducooyinuu isku soo dubariday alimaamu shaafici raximahu llahu tacaala fuqahada shaaficiyaduna sidanaa fiican ay yidhaahdeen waxun ijtihaadaad ah iyo wax aahaar mawquufo ah iyo wax axaadiis marfuuco ah intaba weyday lahayo way ku soo aroortay allaahumma haada ilaahay ow qofkani cabduka addoonkaagii weeye wabnu cabdayka labadaadii addoon ilma ay dhaleen weeye halkani waa mudakar markay tahe waxay leeyihiin hadday muanas qof dumara tahay allaahumma haadihi amatuka wabnatu cabdayka hadhihe waa ta'niiino erayadii dhadig baad ka dhigi kharaja waa ka soo baxay min rawxi dunyaa adduunyada dabaysheedii iyo wasacatiha hawadii adduunyada uu ku qaadan jiray iyo waasacnimadeedii uu iska galaabixi jiray warwareegi jiray waa ka soo baxay wa maxbuubuhu dadkii uu jeclaa isagu wa axibaahu kuwii isaga jeclaa fiiha adduunyadiibay kaga hareenoo cidima raacin tol ma leh qaraabo ma leh xigto ma leh koox iyo xisbi ma leh keligii buu soo ambabaxayo soo lama dhihin hadda ka hor adduunna waa nin iyo dantii aakharana waa nin iyo camalkii keligaabaad timid keligaana waad ka tegi soo maaha waxaad dhex hordaysay iyo baandadii iyo kooxdii iyo ururkii iyo ciyaartooydii iyo fanaaniintii iyo askartii iyo ciidankii iyo keligaan baa godka geli marka ninkan maanta wuxuu tog sheegan jiray iyo qaraabo wuxuu sheegan jiray oog sheegan jirayba maanta isagoo keligii walaaqad ji'tumuna furaadaa buu soo baxay xaggee soo aaday marka adduunyadii waasacnimadeedii iyo hawadeedii uu soo axu ah, soo aaday ilaa dulmati alqabri qabri mugdigii iyo wamaa huwa laaqiihi iyo waxa uu la kulmi doonee ka horeeya kaana yashhadu wuxuu ahaa yashhadu mid qira an laa ilaaha ilaa anta adiga ma ahane mid kale inuusan jirin waxdaka keligaa aad tahay laa shariika laka ilaah kaloo kula wadaago oo kula caabuday inuusan jirin buu qiri jiray waana anna muxamadana cabduka wa rasuuluka addoonkaaga iyo rasuulkaaga inuu yahay nin shahaadateynka qirsan buu ahaa annagu intaasaan ka ogeyne wixii intaa dhaafsan ee qarsoonna wa anta adiga aclamu bihi naga og mina annaga adigaana intaa wixii ka badan inay daacadka ahayd iyo in kale iyo inuu anagoonu ku sugnaaye inuu ka noqdo iyo arinta anagu moogin intaasaan ognahay daahirka wixii ka dambeeyaan rabu adaan nooga xogaalsan intaa waa gogol haddaba intan riwaayadan kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta wa anna muxamadan cabduka warasuuluka in la yidhaahdo wa anta aclamu bihi waa afar abu hurayre ka sugan radia allahu canhu wa abu hurayra wuxuu dhihi jiray اللهمa إنa عabdka إنahu cabdka وبن أmتka kاana يشhهد أن لاa إلaaهa إلا أنت وأنa محaمدا عabدka ورasuuلka أnta أعلم وأnta أعلم bه اللaهuma in kاana محsiنا saas abu هurayre ka sugan رaضي الله عanه وأرضاaه inuu ku dacaysay sida imaamu maalik فيi muwaطئihi min riwaayaةi سacيidi للمqبuل عan أbi هurayرaةa uu ku warinayo haddaba intan qaybtii hore muqadimada ahayd ilaa an taclamu bihi mina ahar abu hurayra wey inta ka dambaysa allaahumma inahu isagu nasala bika waa kugu soo degay oo aduu marti kuu yahay wa anta adiguna khayru mansuulin bihi mid lasoo lagu soo degoo la martiyo kan ugu khayr badan baa tahay intaa lafdigaa maanaan arag wax riwaayaadoo asaxay oo tilmaamay wa asbaxa wuxuu ahaaday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaada wa anta haniyun adna waad ka deeqtoon tahay can cadaabihi inaad cadaabto ilaah waa ka deeqtoon tahay tani waa xadiid marfuuc aho isna asaxayoo yaziid ibnu rukaana wariyey isagu wuxuu leeyahy allaahumma cabduka nabigaa yidhi wabnu amatika ixtaaja ilaa raxmatika wa anta aniyu can cadaabihi in kaana muxsinan fazid fii xasanaatihi intaa haddaba inuu u baahan yahay addoonkaagii yahay una baahan yahay naxariistaada adiguna cadaabkiisa aadan waxba uga baahnayn ood ka maaran tahay iyadana xadiidka yaziid ibnu rukana bay ku jirtaa waa jumlo sugan weye waqad ji'naaka waan kuu nimid raaqibiina annagoo darajaynaynay ilayka adiga shufacaa u ergeynayna lahu isaga tani waa iska xog iyo warbixinee duca maaha weli waxaa lagu jiraa warbixogtii ducadana aadaabteeda muqadimo in loo sameeyo oo la xaal waramo waa ka mid jumladan dambe shufaacaau lahu ah iyo dadkan isaga ilaaha inay u baryayaani cumuumka macnaha nusuustaa tustayo fakhrisu lahu fi ducaai markii le ilaahay waa la barya annagoo u ducaynayno ku baryaynaa nimid inay u shafaacayaana u ergeynayaanna salaada nabigu markuu ka hadlaya meydka lagu tukaday fadligeeda ninkay boqol qof ku tukadaan oo ilaahay uga shafaaca qaadaya waa la aqbalaya waa kii xadiidku yidhi marka shufaaca inay yihiin dad ergeynaya oo ilaahay u codsanayo u weydiinaya inuu u dhaafa ninkan oo saa yeelo saa yeelo bay cumuumka nusuustu tilmaantay taasaa macnahaan loogala baxay allaahuma in kaana muxsinan hadduu ahaa qof wanaag sameeyey fazid fii ixsaanihi wanaagiisa ilaahu u badi wain kaana musiian hadduu yahayna fatajaawas canhu ka dhaaf xadiidkii zidumrukaana iyo afarkii abi hurayra labadaba way ku sugan tahay walaqihi ilaahu la kulan biraxmatika naxariistaada iyo waridaaka raalli ahaanshahaaga waqihi ilaahu ka badbaadi fitnata alqabri fitnada qabriga iyo wacadaabahu cadaabkiisaba ilaahu ka badbaadi in fitnada qabriga iyo cadaabka ilaahay ka badbaadiyana isna waa xadiid sugan oo nabiga laga wariyay cala slam xadiidkii waa halata bn اasqac uu nabigu lahaa allaahuma ina fulaana bna fulaan ilaahu qofkan ila hebel hebel ah fii dimmatika wa xabli jiwaarika taasaa ugu dhow waanta khayru manzuulin bihida tanaa ugu dhow ilaahw adiga xaggaagu usoo ahaaday adiguna dariskuu yahay kadib buu wuxuu yidhi faqihii fitnata alqabri wa cadaaba annaari ilaahu ka badbaadi qabriga imtixaankiisa iyo cadaabka naartaba ka badbaadi wa anta ahlu lwafaa'i waalxaqi qof oofiyoo xaqna u leh baa tahay fakfir lahu warxamhu innaka anta algafuuru raxiim ilaahu u naxariiso oo u dembi dhaaf adu mid naxariistaa tahay sidoo kale xadiidka cawf ibni maalikna waqihi fitnata alqabri wa cadaaba annaari baa isagana kusoo soo aroortayo isagana ku sugan marka jumladaa jumlo sugan wey wafsax lahu ilaah u waasici fii qabrihi qabrigiisa u waasici ilan qabriga qaarna dadka waa lagu ciriiriyaa qaarna waa loo kala fududeeyaa qalamaa waxaa yar qof inuu ka nabadgalo halka maree u horeyse dhab uu ku siinayo daktat lqabri la yidhaahdo waayo nabigana casharan waa kii yidhi hadduu baqtatulqabri halka maree qabashada hore ah dhag uu ku siiye qabri uu ku siinayo isku yardhegayo haddii qof ka badbaadi lahaa la najaa minhu sacdu bnu mucaadin sacdu bnu mucaad baa badbaadi lahaa wa sacdu bnu mucaad darajadee lahaa nabigaa yidhi ihtaza alcarshu limowti sacdi bni mucaadin carshigaana ilaahay baa naxdintuu ka naxay dhimashadii sacdi bni mucaad buu gilgishay jannada darajadee ku leeyahay lamanaajiiru sacdi bni mucaadin khayru min adunyaa wamaa fiiha fasaleetiga jannada u yaala ba adduunyadii wax ka khayr badan ninkaasaa ah waxaa la yidhi hadduu qof daktatulqabri ka badbaadi lahaa sacdi bn mucaadin baa badbaadi lahaa isagoo hadduu badbaadi waayay maxay tahay adigu quusoo ku talagal wey dhagta hore in lagu tuujin ku talagal haddaba daktada qabriga wixii ka dambeeya wey qaadna qabriga waa lagu cadaabaa qaarna qabriga basar baa loo waasiciyaayo waasac bay u noqotaa aduguse haddii aad qabrigii qodo meel la ciriiriyey iyo meel la waasiciyey midna arki maysid markaasa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo wareer dhahay maxaa been loo sheegayay away qabriga la waasiciyey awayse qabriga ciriiriyey laakiin waxaa ka maqan nolosha qabriga ciriirigeedii iyo waasacnimadeedu loogama qiyaasta midda adduunka nolosha qabriga haddaad rabta sawir soo dhoweeyey inaad aragto hurdadiiyo riyada wey aduu qabrigii baad qoday wax ciliryamay wax la cadaabayo waxba ma aragti soo la janaynaya midna su-aal baa kuu taalla ninka garabkaaga jiifa ka god ku jira maxaad ka dooni ee hurda ee adiguna agtiisa aad fadhidaad ku sheekay wax ku akhriyayso ee ama dagaalka ku jira ama dabku ku kacay ama baaluh iyo cadow u cayrsanayo ama baabuur shil la galay ama la qabtay la gowrgowracayo la googoynayo horta maxaad ka ogtahay wax la googoynay miyaad aragtaa inay arrintaasoo kala dhacda miyaad diidi kartaa dadna waa hurdaa waxaa weeye adduunka naftibaa halkaa haysa ama waxaa weeye wuuba damaashaadayaayo uu faraxsan yahay maalintaasoo khayr baa u kordho wuu riyoonayaa adna waad ag fadhidaa dhibkiisii iyo khasaarihiisi iyo faa'iidadiisa uu ku dhex jiro miyaad wax ka ogtahay kii agtaada jiifay baabadan ogeyn waxa uu ku jiree kugod ku jira maxaad ka dooni waxay idhahdeen hurdadan lacalla xikamka ku jira waxaa kamida lagu riyoonayo in lagu xasuusiyo xayaatadu inay kala duwanta ninka hurda xayaatadiisi iyo shaqayntiisi iyo riyadiisi iyo ninka noola indhaha kala hayaaye waa laba baaboo kala fog aan lasaga qiyaasan karin halkanaad jiiftaa adduunkao dhanna waad soo martay sooma waad jiiftaa heblaanda ka dagaalamaysaa markaa soo toostana nairobi baa dhex fadhida sad magaalo u qaxayso ilaa la yihi haweeney uu libaaxa qaaday baa tiri ilaahu riye iga dhig riyada mararka qaarkood saa qabta ama lagu cayrsanayo madhaa kala qaadi kasoo hareeraha firfirinteeda marka laba caalam inay kala yihiin oo waxbay sagadanahayn waa muuqataa tacaalamul aakhirana min baabi ohla waa kasii fogyahay faqis calaa daalika dheh kasii qiyaasa halka haddaad rabto marka qabriga waa waasac noqdaa waana ciriye maa wajaaafil ardi ilaahu dhulkana ka foge can jambayhi labadiisa dhinacba ilaahu ka foge qadiyadani waa qadiyadana naska ku sugan wey xadiidka cawf bin baa wuxuu leeyahay wawasic mudkhalahu ilaahu meeshuu galay qabrigiisaa u waasici waasicintii wafsax low fii qabrihi wajaafi arda can jambayhi natiijadoodu waasicintii weeye labadoodube wax kaloo cusub ma aha walaqihi ilaahu la kulan biraxmatika naxariistaada waxaad la kulmisaa darteed alamna nabadgeliye min cadaabika uu ka nabadgalo xataa tabcaثahu ilaa aad soo saarto aaminan isagoo nabadgalay ilaa jannatika jannada usoo saarto biraxmatika naxariistaada yaa arxam araaximiin kolba riwaayada cawfn maaliki allaahuma kfir lahu ilaa u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso wacaafihii wacfu canhu ilaahu caafi oo ka badbaadi dhibka iskana cafi waakrim nusulahu meeshanuu ku soo degay ilaahu kusoo ku sharaf wawasic mudkal madkhalahu meeshanuu galay godkana u waasici wasilhu bimaaءin wasaljin wabaradin ilaahu intaa noocyada biyaha kaga dhaq wanaqihi min alkhaطaaya kamaa yunaqa thawb abyadu min adanas wixii dembeen ilaahu ka nadiifi sida marada cad loo nadiifiyeen wax yarba loogu reebin ila wuu muuqane waadilhu daaran khayra min daarih ilaahu gurigii adduun ku lahaa iyo xoolihiisii wax ka fiican ilaahu qabriga ku sii wa khayra min ahli dad iyo wehel oga khayr badan kuwii dunidana sii wa zawjan khayra min zawji reer iyo xaasama oday uga fiican kii adduunkana sii waqihii ka ilaali fitnata alqabri wa cadaaba annaari cawf ibnu maalik wuxuu leeyahay nabigaa ku daba tukanaya maalintaas calayh salat salaam nin maydoo dhintayna wuu ducaynayey markaa intaa ducadaa nabiga maqlay yaa waxaa hi allah adiga yaa kaa dhiga ninka meydkee loo ducaynayo ducada nabiga waa la aqbaliye ninka maanta meeshaad jiife ducadaa loo duceeyey alla yaa kaa dhiga ninaeda aakhara wax dhigta ama si fiican u rumaysan baa markay khayrkeedu yimaada tamaniya inaga soo maaha allahu mustacaan waxaa kaloo saxiixa calaa shari shaykheena xadiidka tirmidiya wariyeene abi hurayra nabigunu dhihi jira allahuma kfir lixayina wa mayitina ilaahu kaayaga dhintay iyo kaayaga noolba un dambi dhaaf wa shaahidinaa wa ghaa'ibinaa ilaahu kaayaga joogiya ka maqan ba u dambi dhaaf wadakarinaa wa unsaana ilaahu laboodkayaga iyo dhadigayaga rag iyo haweenba noo dhaaf wa sagiirinaa wa kabiirinaa ilaahu kuwa yaga yaryarkii iyo waayeelka iyo dayartayadaba ilaahu noo dembi dhaaf allaahumma allaahuma man axyaytahu mina ilaahu qofkii nagamideed eed noolayso faaxyi cala alislaam ilaahu islaamnimada ku sugo ku hayoo ku noolee waman tawafaytahu mina qofkii nagamideed oofsatana fatawafahu cala aliimaani ilaahu iimaanka ku dil iyo ashahaadada xaq ah allaahumma laa taxrimnaa ajrahu walaa tudilanaa bacdahu ilaahu ajirkiisana hanaga qadin cibaadadan aan tukanayn u ducaynayno qofkan hadduu naga tegay kadibna ilaahu iimaanka nagu sugo hana baadiyeynoo hana fitnayn intaasuu xadiidku ahaa laakiin ninka xaashiyada qaarkood sameeyey intan dambe way reebaano waxaan xadiidku sheeginoo madhabka in la waafajiyaa dartii baa loo reebaa ducadaa marka loo akriya meydkii kadib wayaquulu fi raabicati takbiirtii afraad buu takbiirsan kadibna waa la ducaysan karaa horeyna waa laga salaamo naqsan karaa allaahumma laa taxrimnaa ajrahu ilaahu ajirkiisa hanaga hoojin walaa taftinnaa bacdahu gadaashiina hana fitnayn waqfir lanaa walahu ilaahu annaga iyo isagaba noo dhaaf riwaayada xadiidka saxiixa ee abi hurayra inay bacda araabic ahayd kuma cadda ducadii aan soo maray ee allaahuma kfir lixayina wa mayitina jumalkii ugu dambeeyey weeye laakiin midna way sugan tahay oo bacda araabica in la ducaysta way sugan tahay oo waxaa nin saxaabada ka mid ah cabdilaahi bni abi ufaali radia allahu canhu wa ardaahu baa janaazada tukiyey takbiirtii afraad markuu takbiirsaday buu cabaar aamusnaa ilan wuu ducaynayaa markaasuu salaamo naqsaday markaasuu wuxuu yihi waxaad ka baqdeen horta inaan takbiir shanaad ku daro ma sameeyeen buu yihi nabigaan arkay calayh salaatu wasalaam afar markuu takbiirsado isagoo wuu joogaya macnaa ducadii baa lasii wadaa meydka loo ducaynayey haddaba bacda araabica macnaha in la ducayn karaa tii loogu soo celiyaaye mid cusub la akhriyaaba way sugan tahay laakiin jumladan gaara in la yidhaahdo xadiidkan la kala gooyo waa madhabay xadiidka daahirkiisa maaha kadib markaad dhammaysato wayusalimu uu salaamo naqsanayaa bacda araabicati ta afraad markuu dhammeeyo ducadana dhammaysto uu salaamo naqsanayaa daahirka riwaayaadka ibnu mascuudiya waxay tilmaamayaan waa laba jeer assalaamu calaykum assalaamu calaykum weeye markii la salaamo naqsado hal midna waa lagu gaabsan karaayo iyana nabiga way ka sugan tahay sala allahu alah ali wasalam markii la salaamo naqsado kadib meydkii in la qaado weeye kadib baynu duugta aadi doonaa adaanka kadib kadib mualifku wuxuu yihi wayudfanu waa la aasayaa fii laxdin il baa lagu aasayaa mustaqbila alqiblati xaal uu yahay meydku mid qiblada loo jeedinayo in lagu aaso qabriga qofka marka la gelinayo laba qaabba meesha meydka la dhigayo in dhexda laga jeexo gaar ahaan say fuqahadu yihaahdaan hadday ciiddu jilicsan tahayoo dhinaciil marka loo jeexa laga baqayo inay sooba dunto iyo iilka in loo jeexo dhinaca qiblada ah oo qofka horey loo geliyo inta kalena soomaalidu xabaalbilaashta ay tiraahdo marka waxaa wanaagsan oo fadli badan laxdiga iyo iilka nabigana kaasaa loo jeexay isagaana wuxuu yidhi allaxdu lanaa washaqu ligayrina annagu kaasaan leenahay dad kalena dhexda ha ka jeexdaan waayaan dambeede meelaha qaarkood wayba suurogeli leedahayba laxdi in la sameeyo booskii laxdiga iyo shaqiga santuuq baa la geliyay qofka la dhex wayusallu waa la siibayaayo waa la gelinayaa qofka min qibali ra'sihi dhinaca madax madax baa loo gelinayaa birifqin si tartiiba bimacnaa qabriga marka la qodo dhinaca qibladana ilkii laga dhigo qabriga xagga dambaa laga soo gelin qofka madaxiisaana la horraysiin marka qabriga hoos loo dhaadhicinayo taasna waxaa loo deliishanayaa xadiidkii cabdulaahi ibni zayd saxaabigii markii uu ninkii xaaris ahaa ee kala dardaarmay inuu geliyey qabriga xagga lugaha dambuu ka soo geliyey si ay u fududaato weeye hore in loo sii wadoo iilka madaxa hore loo sii geliyo xaggan haddii laga geliyo meydkii xagga ha loo wada kadibna hala soo celiyo hala jiirjeereeyay noqon wuxuuna waa god iska ciriiri oon aada u weyneyn weeye wayaquulu wuxuu odhan alladii yulxiduhu kabuddhigaya bismi illaah bisinka allaan ku dhigay wa calaa millati rasuuli illaah sunnadii nabigana calayhi salaatu wasalaam waan ku dhigay buu isagana leeyahay intaasuu ohanaya taasna waa xadiid nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu sidaa dhihi jiray bismi illaahi wa calaa sunnati rasuulillaahi war saxiix calaa sharti shaykheyna marka masala sugan wey iyadana marka la geliyo wayutacu fi lqabri qabrigaa la seexinayaa bacda an yucamaqa markii la dheereeyo qaamatan wa bastatan qof jooggii iyo gacmo korutaaggii oo la ysku daray qadiyadda ah qabriga mar meydka la dhigayo dhexda laga jeexiyaa iyo in la sameeyaaba in la dheereeyo nabiga amre calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadoo qabri qodaysa intuu kor istaagay ba wuxuu leeyahay qoda awsicuu waasiciya hoosu sii qodoo wa axsinuu wanaajiya amaa qadarkan iyo qiyaaska uu yahay fuqahadu waa isu khilaafeen inkasta halkan uu ku sheegay madhabka shaaficiyada marka la yidhaahdo qadarkii waajibkahaa ma aha fuqahada shaaficiyadu waxay leeyihin qadarka waajibkaha waxaa weeye wax raayaxadii meydkana ah, asturo qaryoon urtiisu soo bixin xayawaanaadka iyo sibaacu intay iska fagtaan inay meydkii la baxaanna ka ilaaliya baa la doonayaa in loo qodo intani waa inta fiican bay leeyihiin asal ahaanna waxay ku saleeyeen aar daciif oo cumar laga wariyey oo ibnulmundir iyo ibnu abi shayba ay wariyeen min ariiqi اxasani اlbasri inuu cumar dardaarmay in qabrigiisa la qodo an yucamaqa qabruhu qaamatan wa bastatan lafdiga haddaba qaamatan wa bastatan waa lafdiga riwaayada daciifka ah ee aharka cumar laga warinayo ee inqiaaca isaga xasanulbasri dhexdooda ku jiray uusan soo gaarin calaa kulli xaal meydka qabrigunu si fiican u asturo unbaa muhiim oo wanaagsan markii meydkii la aaso qabriga lama dhiso lamana dheereeyo wayusataxu lqabru qabrigii waa la fidinayaayo kor looma taagayo lama buurayo fidintaa intee in la baa laga dhigi qaabkeesa loo samayn laba xadiid baa ku sugan oo laga qaadanaya qabrigii nabigu siduu ahaa sal ا alay slam mid wuxuu leeyahay saxaaje jaabir ah qabriga nabigaan arkay sal salam markii qabrigiisa la duugayey rufica qabruhu min alardi naxwa shibrin taaka in la baa ciidda kor loo saaray ka badan kor looma dheeraynin waxa buurkeehe mitirka dhanee kor loo qaadaya ma ku dhow intaa ku dhowi waxaan sunnada waafaqsanayn weeye qaabka ciidda loo samaynna sida kurus geel baa laga dhigay sida imaamu albukhaari aarkii eh, sufyaan itamaar uu ka warinayey oo uu leeyahay waxaan arkay qabriga nabig cala salatu asalaam iyo qabri abibakar iyo qabri cumar aan arkay musanaman isagoo sidii kurusgeel ahaan taa waynu samaynaa middaas waynu samaynaa walaa yubnaa calayhi qabriga lama dhisi karo ama weli halahaado ama wadaad halahaado ama saydiya sheekh halahaado ama halahaada mid qaaicu ariiqahayo sheedka goyn jiray qadiyadda qaabka qabriga muuqiisa laga dhigayo waa isku mid waxaad ku garan qabriga nebi maxamed baa sa ahaa sal alla alah ali wasalam wadaadka isagu daydayaya qabrigiisa in la dhisa ama qabri la dhisaay nusuustana kuma banaana fuqahada shaaficiyaduna qabri wax laga dul dhisay kabaa'irta waaweyn ee dunuubtaay ku daraan dhammaan fuqahada shaaficiyada kutubtooda markaad akrido waxay leeyihiin kabaairta ibn xajar alhaytami inaga fuqahadeena mutaakhiriinta waxay yidhaahdaan fatwo ka dambeysay haytami iyo ramli ma jiraan qamaraynkaasa yidhi mar haddii lagu dhaho nihaayatmuxtaajka iyo tuxfatmuxtaajka iyo nihaayatmuxtaajka ramliga tuxfatmuxtaajka iyo haytami labadaa mar hadday qoraan qamarayn baa yidhiyo bas wey way dhammaatay sheekadu labadii nin ibn xajar haytami iyo zawaajir can ikhtilaafi اkabaa'ir qubuurtan la dhisayo iyo kuwan ruuradda la marinayo buu wuxuu ku darayaa kabaa'irta waaweyn muxaadaraadkii qubuurta markaan ka hadlaynayna in kaa haddii la arka ay waajib tahay in la dumiyo waa masale fuqahada shaaficiyadu ay isku raaceen wey saas darteed qofkii awood u yeeshaba qubuurta soomaali meelay degtaba ka dhisan shaaficiyadu waxay qabtaa wixii dhisan oo dhanna in la dumiyo kuwii dhisayna ardaallo ilaahay ka fogaaday ay ahaayeen walaa yubnaa calayhi mukhtasaraadkooda fiiri safinaha hataa salaada hadii uu intaa aada ugu sii dheeraan laha wax badan buu ka sheegi lahaa walaa yubnaa calayhi lama dhisi kara qabri qubad baa ka dhisaniyo derged baa ka dhisaniyo masaajid baa laga dhisay qabrigii iyo culummo wadaadadeennu shaaficiye lagama keenin diintana meel la sal laha marka walaa yujasasu lama nuuradeeyo de kuwaaba guryo waaweyn ka dhisan yihiin oo dabaqyo ka dhisan yihiin oo dergedo ka dhisan yihiine waxaa waajiba in la dumiyo dhisitaankoodana xaaraan buu ahaa nalka loo shidayo shamacana xaaraan wey xoolaha lagu bixiyana ilaa fuqahada shaaficidu waxay gaareen ninkii qabri dhisitaankiisu xoola ku bixiya ama shamac geeya safiihun yajibu xajruhu waa nin safiihoo qaadiga inta la geeyo xoolihiisa santi ma isticmaali karo mas-uulba ma noqon kara mas-uuliyaddaba laga saxbay oo qaadiga loo geeyo fii matni minhaaj ku qoran tahay in safiiha marka laxyay shuruudiisa markay ka hadlayaan mas'aladanna waxay ninka qabriga shamaca u nadriyo ninka waxyaabaha geeyiyo ninka alaabta hagdhigdhiga waa safiihun yajibu xajruh innagana tiibaa ilaahay loogu dhowaanayaa wixii xataa qofku mas-uuliyaddii sharcan saaraydo dhan xoolihiisii laguma aamini karo sharcan laleeyahay baa inaga ilahay ugu dhawaanayna ka waran ilahayna muxuu yidhi safihan xoole loo dhiibiso ilahay ma dhih walaa tu'tu sufahaa amwaalakum safihan xoole qiimahood garanaynin oo kaa qabriga shamaca geynaya oo kaleetaa xoolayaan loo dhiibin ha laga ilaaliyo odaygay reerkay suldaanka ha noqdee ama sheekhii meesha kitaabta akhriyaya xataa hadduu yahay hadduuba qabri shamacgeyn bilaabo maxkama sharciga intii la geeyo minhaajka loo soo qaado ha laga mamnuuco shilin xoolahaaga mas-uul kama noqon karta la waayo khayru mas-uul baa tahayba adiga xoolihii ilaahay ugu talagalay qawaaman ka dhigay baabad la adabi ardaalada dariiqa taagana sigaar ku gadanaya sidoodii oo kaleetaa loo xajrin haddaba ninka xoolo qaad ku gatay xajriga iyo ninkii shamac qabri geeye sharcan waa isku mid waa laba safiih wey waana laba ninoo dembi iyo xaraam ku dhacay walaa yubnaa calayhi walaa yujasasu kanna waa la akrin markii kitaabka laga baxee laga dareerana qabrigaa lasoo dhisi adu waxaa waagi dambe ceeb noqotay didigu garan maysaan horaa idinku sheegayo annagu bahasha meel weyn baan ka gaarnay jaga weyn baan ka gaarnay bahashani waa bahal weyn iyo calamo waaweyn ragga u sudnaayeen baa hadda magaalada jooga marka bahashan waxaa si fiican minhaajka waan soo akrinaa waan soo akhrisanaa markaan ka soo dareernana kitaabka intaan laabnoon meel iska dhigno baan haddana qubuurtayada iska dhisanaa iska nuuradaynaayo ninkii aabbihii yaraha sheekh ahaayo darkad iyo masaajid iyo mawlac ka dhisinna waaba nacas aabbihii gooyoon ixsaankiiyo abaalkii samayn wadaadda waalidka ixsaanka loo sameeyey ma in la caasiya oo wax xaaraana lagu dul sameeyo mise waxaad ilaahay ugu dhowaanayso inaad u ducayso ilaahay u bari oo sadaqo ka bixiso ad masaakiin xidhiiriso awqaaf u samayso wey walaa ba'sa dhib leh bilbukaa in loo ooyo cala almayiti meydka in loo ooyo dhib ma laha laakiin shardi min hayri nawxin iyadoon qaylo jirin walaa shaqi jaybin marya la dildillaaciyo jirin oon timo la xiro lahayn oo timahoo la yidhaahda shanlaysan maayo oo way isku dhexyaacayaan aan lahayn intaasoo dhan lama ogola wax kasta oo muujinaya argagaxiyo inay tala farahaaga ka baxday lama ogola ilinta waa la ogolyahay inay kaa timaado oolin laakiin qaylo kor loo dhawaaqay lama ogola amaa ilintii la ogol yahay nabigu wiilkiisii ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo naftii ka baxaysuu soo kor istaago u yimid kaasay ilnini ka daadatay saxaabadiibaa waxay yidhaahdeen may wuxuu yidhi nabigaa wuxuu yidhi alcaynu tadmac ishu way ilmayn waalqalbu yaxzan qalbiguna wuu tiraanyoon walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana laakiin afka yaga ka soo bixi mayso waxaan rabbi raalli ka ahayn wainaa lifiraaqika yaa ibraahimu lamaxsuunuun geeridaada aada naga tegaysa ibraahimow qalbiga iyagu waa ka xun yahay afka ayagaase waxaan ilaahay raalli ka hayn ka dhihi mayno gabadhay gabadhiisa zaynabo dhashayna markay laba gooriya ku soo celisee uu yimid baa iyadoo naftu ka baxayso buu qaaday markaasaa ilani ka timid saxaabadaa tiri oo adna ma adiguna waad ooyi miyaa markaasuu wuxuu u sheegay tani raxmad ilaahay qalbiga geliye inay tahay laakiin waxaa la diidaya kayrada iyo dhawaaqa inuu yahay kayradiiyo dhawaaqana si gaaruu nabigu u reebay calayh isalaatu wasalaamo wuxuu yidhi qofka baroor diiqa ee qaylya ee oginta waaw waaw yidhaahda hadduusan intuu nool yahay ka keenin maalinta qiyaamada waxaa la keenayaa isagoo dhar naar a baa la keenayaa ee dadkaagiina waa naar diraysana aakharaha lagugu xidho soo laba nasiib darro maaha innaga waxaa weeye oo laysugu soo gurmado ma aragteen xaafad baa laga iman dhaqanka soomaalida meelaha qaarkood waxaa ka mida ah reer baa laga geeriyooday tuulo heblaa laga soo bixi haweenkii baa isa soo urursan waa la soo labisan waa la soo xaragoon waa la soo sheekaysan si loo sheekaysanayaa reerka marka lagu soo baxo ba ba heble adigaa cod mallada noogu dhufo adaa cod mallada noogu dhufaa la dhihi ohinta ku dhufada tan ohin miya marka